بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجيبون به الحد masaladii intayna ka bixin inoo dambaysay darsigeenii hore ee kan ka horeeyey wuxuu sheegay sheekhu sixirka iyo xaaraamnimadiisa waxaan sheegnay sida la isugu khilaafsan yahay xukumkiisa iyo xaddiisa yacni saaxirka xukumkiisa magaalba mise waa muslim iyo xadda uu leeyahay intaba waan waan ka hadallay su-aal baa timida waxaa la isweydiinayaa ma bannaan tahay sixir furyada waxaa la yidhaah oo macnaha sixirka in sixir lagu furo arrintaasi ma bannaana sixirka in sixir lagu furo ma bannaano xadiid nas ku abaa ah nabiga ka sugan sal alla alay wasalam waa xadiidka jaabir bni cabdillaah uu rasuulka ka warinaya sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay su-ila rasuulu llahi sal alla alay wasalam can innushra nushradaa nebiga la weydiiyey nushradu waa waxaan u naqaano sixir furyada u naqaano sixirkoo sixir kale lagu furo markaasaa wuxuu yihi nebigu sal alla alay wasalam hiya min camali shayطaan nushradu waa shaydaan camalkii buu nebi yuri sal ly slm waa shayطaan camalkii xadiidkaas axmed iyo abu daawuud baa soo saaray waana xadiid saxiixa sida sheikhu اlalbani caleyh raxmat ullah saxiix abu daawuudka iyo keyrkiiba uu ku sheegay sixir furyada marka waxay u kala qadaan culimmadu sixirka wax lagu furayo hadduu adkaar yahay iyo qur'aanka dhib kuma jiro haddii uu yahay sidoo kaleeto caqaaqiir ama geedo adduunyada la isticmaalo hadduu yahay iyadana wax dhiba ma leh haddiise laakiin uu yahay sixirkii oo sixir kale lagu furayo mid daawaya midda xaaraamta ah ee xadiiska nebigu sal alla alay waslam u sheegayo waxaa kaleeto iyadana eh, su-aal kale ah dadka saxarada u tegaya iyagu sixirka ka samaysanaya bal ka waran axaadiis baa nebiga ka sugan sal lla alay wasalam saxarada kuwa ka yara sokeeya oo caraafiinta iyo kahanada ah kuwa wax sheegsheega kuwa jinka la shaqaysta ciddii intay u tagto wax weydiisa oo wixii uu u sheegay rumaysta nebiga waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi faqad kafara bima unzila calaa muxamed wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay yacni bimujarad aad u tagtood wax weydiiso wuxuu kuu sheegayna aad ka rumaysato waad kufrida wey macna saas macna riwaayo kaloo saxiix muslim ku taalla min xadiidi bacdi aswaaji الnabiy sal alay wasalam wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam lam tuqbal lahu salaat arbaciina yowma afartan beri salaad laga aqbali maayo waa u tegitaankii haddii uu sidaas yahay kaahinkii iyo caraafkii oo labaduba saaxirka ka sokeeya saaxirka u tegitaankiisa iyo camal iyo shaqo sixir in laga qabsado say noqon kartaa way marka waa culusta shaki male macnaha ayib wuxuu sheekhu yihi marka wayuxarimu asxaabu alxadiid asxaabu alxadiidku waxay xarimaan almuskira midka wax sarqaamiya oo min alashribati waxyaalaha la caba ah almutakhada ee laga sameeyey min laga samaystay min alcinabi cinabka laga sameeyey aw izabiibi ama zabiibka laga sameeyey aw itamri ama timirta laga sameeyey aw ilcasali ama malabka laga sameeyey aw idurati ama laga sameeyey badarka masikada yarta aw amase kayri daalika intaa waxaan ahayn laga sameeyey oo mimaa shay ka mida yuskiru wax sarqaamiya yuxarimuuna way xarimaan qaliilahu kaa kiisa yar iyo wa kaiirahu kiisa badanba hadduu yar yahay hadduu badan way xarimaan wayunajisuunahu wayna nijaaseeyaan yunajisuunahu nijaasanimay ku xukumaan wayuujibuuna way waajibiyaan bihi sababtii waxay ku waajibiyaan alxadda xadna way waajibiyaan mas'aladan waa mas'alada waxyaalaha muskiraadka ee wax sarqaamiya ee maandooriyaha ah cabbitaankooda ama isticmaalkooda maxaa bannaan maxaanse bannaanayn madhabka uu ka soo guuriyey asxaabuulxadiid waana manhaj manhajka waana madhabka jamaahiiru jamaahiiru alculamaa min alsaxaaba wahayrihim saxaabada iyo culimmada intooda kaleba badankood waxay ku tageen shay kasta oo wax sarqaamiya maaddada laga sameeyo waxay dooniba ha noqotee marba hadduu gaadhay inuu wax sarqaamiyo waa xaaraam ama in yar ha noqoto ama in badan ha noqoto marba hadduu gaadhay heer uu wax sarqaamin karayo in yar oo dhibic ah iyo koob muggii waa isku xugum tuba waa xaaraam maadada uu ka samaysan yahayna kala qaad ma leh sidaasi waa sida ay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan asxaabuulxadiid qabaan saxaabada iyo taabiciintu ay qabeen wey macnaha ayib waana sida uu sheekhu meesha ku sheegay wey waxaa sidaa khilaafsan madhabka xanafiyada iyo culimmada reer kuufa qaar ka mid a ah oo waxay ku tageen waxay yidhaahdeen ina alkhamra khamradu waxa weeyaan waa khamru waa khamru lcinabi faqad bay dheh khamrada waa cinabka khamrada laga sameeyey amaa wixii aan cinab laga samaynin wixii aan cinab ka soo jeedin oo waxa laga sameeyey uusan cinab ahayn xaddiisa waalinaysa unbaa khamro ah wax sarqaaminaysa xaddaa wax sarqaaminaysa wixii ka hooseeyo ka yar waa bannaan yahay bay dheh madhabka jumhuurtu muxuu yahay <clears throat> iyagu mayna kala qaadin marba hadduu wax sarqaaminayo ma yar yahay ma badan yahay ma cinab baa laga sameeyey ma malab baa laga sameeyey ma shaciir baa laga sameeyey ayagu wax laga sameeyey dankama ilaah marba hadduu wax sarqaaminayo waa khamro cinda aljumhuur sidaas waay xanafiyada iyo culimmada qaarkoodoo la socda say leeyihiin waxa weeyaan haddii uu yahay cinab ka samaysan yahay oo cinab laga sameeyey kiisa yar iyo kiisa badanba waa xaaraam waa khamr haddii aan cinab laga samayninoo waxyaabo kale laga sameeyey markaa waxaan leenahay qiyaasta iyo qadarka wax sarqaamin kara unbaa xaaraam oo khamro ah wixii intaa ka hooseeyooo ka yar khamro ma aha waana la cabbi karaa waa hadduusan cinab ka samaysnayn hadduu cinab ka samaysan yahay waxay yidhaahdeen ha yaraado ha badnaado waa idinla waafaqsannaha waa khamro hadduusan cinab ka samaysnayn intiisa badan ee lagu sarqaamayo haa waa khamro maraba hadduu in yaroo lagu sarqaamay nin uu yahay khamro ma ah markaas masaladan marka waxa uu meesha u soo geliyey waa masalo farci ah oo waxay ka mid tahay masaa-isha axkaamta ama masaa'il ulfiqhi halkaasaa lagaga hadlaa laakiin halkan muxuu u soo geliyey wuxuu u soo geliyey lianna khilaafkeeda ayaa caan ah bayna man waman bayna asxaabi alxadiid wa ahli alra'yi bayna asxaabi alxadiid wa ahli alra'yi ahli alra'yi waa reer kuufa oo macnaha inta badan waxaa lagu iطlaaqaa madhabka xanafiga baa ahlura'yi la yidhaha marka ahlu lra'yi iyo asxaabu alxadiid bay mas'aladani agtooda caan khilaafkeedu caan ka ahaa saas daraaddeed buu kitaabka u dhexgeliyo oo sheekhu meesha uu keenay macnaha ayib madhabka ahlulxadiidka ayaa marka xoog badan oo saxiix ah jamaahiirtu ay qabaan oo khamradu muhimmaddu waxa weeyaan in la helo uun cilladii ay wax ku sarqaaminaysa marba hadday gaadho heer wax sarqaamiya oo isbaddesho oo ay macnaha waxa weeyaan yacni ay maanka iyo miyirka beddeli karto inteeda yar iyo inteeda badanba waa khamr maadada ay ka samaysan tahayna midday dooni ha noqoto la fiirin maayo sidaana waxaa ku tusaya axaadiista nebiga sal alla lay wasalam ibnu rajab caleyh raxmatullah wuxuu madhabkaa ka soo guuriyey wuxuu idhi wamaa zaala culamaau alamsaar yunkiruuna dalika calayhim culimmada gobollada iyo waddammada muslimiinta xanafiyada inay arrintaa ku inkirhayaan mayna ka zuulin buuhi wain kaanuu fii dalika mujtahidiina makfuuran lahum walow mujtahidiin loo dambi dhaafayba ha ahaadeen oo macnaha way ijtihaadeen waana gafeen ayib khalqi badan oo a'immada cilmiga iyo diinta ka midaana yaa la socdo buu leeyahay oo mas'aladaa la waafaqsan laakiin maca daalika waana laga badan yahay waana laga daliil xoog badan yahay in weligood arrintaa lagu radinayo oo lagu inkirayana yacni wax weeyaan lagama zuulin oo culimmadu wayna ka zuulin ayb masaladaasi adiladeeda <clears throat> xadiid badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid a ah maalan xadiidka bukhaari iyo muslim uu nabigu yuri sal lla alay waslam kullu muskirin xaraam buu nabi uri sal lla alay slam mid shay kasta oo wax sarqaamiya waa xaaraan buu nabi uri sal lla alay slam waxaa ka mid ah cumar bnu khataab radia allahu canhu markuu ka warramayay aayadda qur'aanka ah, sababtay kusoo degtay wuxuu yidhi nazla taxriimu alkhabri khamri yowma nazla wa hiya min khamsati ashyaa maalintii aayadda khamrada xarim xarimaysay yacni waxway xaaraamaynaysa maalintay soo degaysay khamrada shan say shay baa laga samayn jiray buuri wuxuu yidhi min alcinab waaltamri waalcasal waalxinta waashaciir waalkhamru maa khamara alqalba buuri aayaddaa dad ummadda islaamkaba khamrada u diiday markay soo degayso khamrada la isticmaalayey ee aayadduba ay toos ugu dhacaysay waxaa laga samayn jiray cinabka timirta malabka baalkan la yidhahdo macnaha waxaway xintoda oo qamandida iyo burka ah shaciirta oo heedda ah shantaasaa laga samayn jiray nas waxay ku tahay marka aayaddu khamrada ay ka hadlayso intaasoo maada khamradii ka samaysnayd maxay ku keeneen marka inay yidhaahdaan midda cinabka ka samaysan keliya cumar marka wuxuu yidhi khamro waxaa la yidhaahdaa maa khaamara alqalba maa khaamara alcaqla caqliga wixii daboola oo bedela ayaa khamro la yidhahdaa bu waxaa nas ku ah sidoo kaleeto xadiidka abu daawuud ibn maaja ay soo saareen min xadiidi nucmaan ibni bashiir wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam ina min alcinabi khamran wa ina min altamri khamran wa ina min alcasali khamran wa ina min alburi khamran wa ina min alshaciiri khamra waa xadiis saxiixa ah. abu daawuudka ibn maajah ku yaalla nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam cinabka khamro cinabka khamra kadii ka timaadda timirtana khamra ka ahaatay malabkana khamra ka ahaatay burka oo xintada laga wadana khamra ka ahaatay shaciirta iyo heeddana khamra ka ahaatay kulligood khamrada waa laga wada sameeyaa ayib xadiidka jaabir baa isaguna kutusaya oo marfuuca abu daawuud uu soo saaray sidoo kaleeto sheekh albaanina uu saxiixinayo wuxuu nabigu uhi sal lla alay wasalam maa askara fa qaliiluhu xaraam maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam shaygii wax badan haddii laga caboo laga isticmaalo lagu sarqaamayo intiisa yarna waa xaraam mar hadday intiisa badan wax sarqaaminayso oo imaankiiyo miyirka tagsiinayso intiisa yar iyo kabadiisa iyo dhibiciisuna waa xaaraam waa xadiis naska nabigeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh ka sugan saas daraaddeed baa madhabka xanafiyada iyo kuwa la socdaayey uu yahay madhab yacni waxa weeyaan daciif ah bal la dhihi karo waa baatil waa baatil liannahu khilaafu nusuus waaye yacni waxa weeyaan in la yidhaahdo uun khamrada cinabka bas ah baa inteeda yari xaaraamta ama khamradu hadday waxyaalo kale ka samaysan tahay inteedan yareen wax sarqaaminayni isagu xaaraan maaha kaasi warkaasi war jira maaha ayb wayuxarimu way xarimaan asxaabuulxadiidi almuskira ayay xarimaan ka wax sarqaamiyo oo min alashribati waxyaalaha la caba ah almutakhada ee laga sameeyey almutakhadi muskirka haddaad ku xidho oo aad sifo uga dhigto waxaad dhigi kartaa muskirkii almutakhada ee laga samaystay min alcirab ashribada haddii aad sifo uga dhigtana waxadhihi ashribadii almutakhadi laga sameeyey min alcibani cilabi laga sameeyey mutakhadi baad markaa dhahaysa min alcilabi cinabka laga sameeyey cinabku waa kan naga dhahno canabka dhahno canabkaan dhahno aw izabiibi ama zabiibka laga sameeyey zabiibkuna waa isla cinabka markuu adkaado cinabka markii intuu yacni uu jilicsan yahayna waxaa la yidhahdaa cinab markii inta la dhigo dhacaanku uu ka baaba'o oo u adkaadana zabiib baa la yidhahda waa kan macnaha isagana meesha lagu gadgado ayib aw itamri ama timirta ah, ama timir ah aw ilcasali ama malabka aw idurati adura durada waxaa la yidhaahdaa waa badarka ama masagaa la yidhaahdaa yani yaryarayda yaryarayda ayaa la yidhahdaa durada la yidhahda ayib aw hayri daalika ama kaa waxaan ahayn daalika kaa waxaan ahayn oo mimaa shay an yuskiru wax sarqaamiya yuxarimuuna way xarimaan asxaabu alxadiid qaliilahu kiisa badan kiisa yardheh wa kaiirahu iyo kiisa badanba wayunajisuunahu nijaase inuu yahay bayna xukumaan meeshaana waa mas'alo kale muskiraadka wax sarqaamiya garannay inay xaaraam yihiin hadalkama joogo laakin ma nijaasa ya idinma qoran ya maxaa idin qoran nusqooyinka kala duwan yuxarimuuna qaliilahu wa kaiirahu wa yunajisuunahu kuma qoran ya wa yajtanibuun wayajtanibuun maya waxaa ii qoran yunajisuunahu yajtanibuunahu hadday noqoto hadday taha macnuhu way ka fogaadaan waay laakiin yunajisuunahu baa ii qoran oo macnuhu yahay waxay ku xukumaan inuu nijaaso yahay saas manaa inuu nijaaso yahay ayay u haystaan muskirka waxyaalaha maanka dooriye oo khamrada iyo wixii la mid ah inay nijaaso yihiin waa ra'yiga ay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan bal ibnu qudaama wuxuu ka soo guuriyey caamatu ahlilcilmi buu ka soo guuriyey ahlulcilmiga intooda badan ayaa ku tegey khamrada iyo wixii la mida ee lagu sarqaamayey inay nijaaso yihiin inay xaaraan yihiin waa laysku waafaqsan yahay laakiin waxaa hadda laga hadlaya muxuu yahay nijaasanimadka waay wa farqun bayna alnajaasati waaltaxriim shaygan in la yidhaahdo waa xaaraam kama laasimayso inuu yahay inuu nijaaso yahay laakiin haddii la yidhaahdo waa nijaaso maxaa ka laasimaya inuu xaaraam yahay saadaraaddeed hadda kahor waan soo barannay waxaa qaacidadu ay tahay kullu najisin xaraam walaysa kullu xaraamin binajis shay kasta oo nijaasaa waa xaaraam laakiin shay kasta oo xaaraam ihi nijaaso maaha ayb khamrada iyo waxa marka maandooriyaheed bini aadamka maankiisa bedelaayey inay xaaraam yihiin oon la isticmaali karaynin oon laga ganacsan karaynin oon la cabbi karaynin iyadu waa bilitifaaq meel iska dhig hadalkama joogota iyada laakiin ma nijaasa oo ma nijaasa marka la leeyahay waxaa waxay mas'aladu aadaysaa hadday ku taabato ma layska dhaqayaa maradii hadday gaadho ma laga dhaqayaa jirkii ma laga dhaqayaa weelkii ma laga dhaqayaa taasi waxa weeyaan waa dhanka nijaasada dhanka xaaraamnimada haddii la yidhahdana waxay u noqonaysaa isticmaalka isticmaalkay u noqonaysaa laba masalee marka kala saas way macnaha ayib marka xaaraamnimadeeda hadal kama joogo axad qaba waa la cabbi karaa waa la isticmaali karaa weelashaa lagu shuban karaa ma jiro laakiin masaladu hadda waxa weeye qaybteedan iyo faraceedan dambe ma nijaas baa oo hadduu ku taabto ma layska dhaqayaa mise nijaasa ma aha culimmada intooda badan waxay qabaan nijaas inuu yahay oo xaaraamnimadii ay la dheer tahay nijaasana la dheertahay ayib waxayna deliishadaan aayadda qur-aanka ah <clears throat> inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijsun min camali shaytaan rijsigaasaa waxay idhahdeen bimacnaa najisun wa <clears throat> looma sallimina waa lagu haysta waa lagu haystaayo rijsigu halkan bimacnaa xaaraam weeyaane nijaaso ma aha saasaa lagu haysta sidaana waxaa ku tusaya khamrada waxyaabaha lagu cadfay waxaa la yidhi inama alkhamru waalmaysiru iyo khamaarka maxaa ku xiga inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu sanamyaalka waalazlaamu qoryihii ay ku qori tuuran jireen rijsun intaasuba waa rijsi bale rijsuntan haddaad meeshan dhahdo waa nijaaso waxaa imaanaysa inuu khamaarkuna nijaasayahy sanamkuna nijaasa yahy qoryaha lagu qori tuurto ee ay ku qorin tuuran jireen inay nijaaso yihiin mana jirto taas oo dee waa nijaaso marka la yidhaha taabashadooda waa in layska dhaqo gacantii nijaasadoodii baa ka laasimaysa marka kuwani maadaama aan nijaaso lagu sheegi karaynin khamradii in gooni loo bixiyo la yidhaahdo xugum gooniya la siiyo rijduna laga qaato kuwii la socdayna ayna nijaasan ayna nijaasan noqon karin oo xukunku uusan ku socon karaynin istidlaalkaa waa daciifinaysa sidaas daraaddeed sida daahirka waxa weye rijsintu aayaddu bimacnaa xaraamun waay saasaa daahirka aayadda ka muuqda macnaha ayib <clears throat> adiga waxa weeye hadda dooda adiladooda iyo waxyaalahay deliishadeen aada ugu sii fogaan mayno <clears throat> laakiin mas'alada khamrada nijaasadeeda mas'alo laysla ogol yahay ma aha muran baa ku jira culimmada badankood haba qabeen inay khamradu nijaaso tahay laakiin waxaa ku khilaafsan culimmadii salafka rag ka mid a ah iyo culimmad mutaakhiriin iyo mucaasiriin intuba way qabaan khamradu inaysan nijaaso ahayn waxaa ka mid a ah maalan raggii hore ku tegay rabiicatu bni cabdiraxmaan alra'yi imaamu maalik sheekhiisi waxaa ka mid a ah daawuudin ahaahiri ayaa ka mid a imaamu daahiriya waxaa ka mid a culimmadii mutaakhiriintahaa ninkii lo jiray alimaam ashawkaani sancaani baa ka mid mucasiriinta intaan arkay ragga yacni tasriixiyey ama caddeeyey inaysan nijaasayn waxaa ka mid ah sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxayna leeyihiin adilada loo deliishaday nijaasanimadkeeda nas kuma ah mar haddayna nas ku ahayn waxaa loo noqonayaa qaacidadii ahayd alaslu fi اlأshyaaءi aلطahaara waxyaabaha jira asal waxa u inay daahir yihiin shayga marka la odhanayo waa nijaaso waa in daliil loo helo nijaasanimadkiisa xaaraamnimadiisa haddii daliil loo helo kuma filla in deliilkaa laftiisu haddana ku tuso inuu nijaaso yahay soo ma leanna horaan usoo sheegnay inayna kala laasimaynin waa xaaraam iyo waa nijaaso ma kala laasimayso in loo helaa dhici karta inuu xaaraam yahay deliil nasa loo helo laakiin inuu nijaaso yahay weli daliil bay usii baahantah mar haddaan nas loo haynin alaslu fi alashyaa alطahaara baa loo celinayaa qaacidadaasoo laysku waafaqsan yahay halkaasay marka culimmadaasi ayaguna doodooda ka dhiibanayaan almuhim mas'ala ijmaaca maaha ayb wayunajisuunahu way nijaasaynayaan qolyaha waxay fahmi waayeen mas'alada markii sidaas looga hadlo la yidhahdo khamradu ma nijaas baa mise nijaaso maha culimmadu waa ka doodayaan oo sidaas culimmadii qabto oo kaleeto la soo marar fara badan waxaa iskaga khaldamaya nijaasada iyo xaaraamtaa iskaga khaldamaya markaase hadalkii waxay la aadayaan meeshii loola jeeday meelaan ahayn وهذا يدل على قلة الفقه وعلى قلة الفهم إن لم يدل على سوء القصد قصد حمو ينيد حمو هدوسا كتوسا على أقل تقدير وحكتوسا روح أن حرام ينجس كالساري كرين فقه حمدي زي كتوسا xumadiisa iyo aqoon daradiisa kutusaysa macana sidaas weeyaan haddii la yidhaahdo khamradu nijaaso ma aha oo la rajaxo culimmada qaarkood siday rajaxayaan oo ruuxii ay la xoog badato uu yidhaahdo sidaasaa ila xoog badan macnaha ma aha inuu qabo khamrada hala cabo ya soo ma ah. yani bimujarad ay maqlaan masaladu waxaaba laga niqaashaya khamradu ma nijaasaa mise nijaaso ma aha baa wadaaddo waxay u qaateen in la khamrada iska cabo baararka gala oo dhibaata kuma jirto khamrada in la cabo waa xalaal khamradu waa xalaal yani waa qilatu qilatu maaratay fiqhi waay wakadalika masaa'il fara badanoo saasoo kaleeta mas'alada jaanibka laga hadlayo mooye jaanib ayna caamadu garan karaynin baa loogu qalloocinaya markaasaa waxaad arkaysaa caamadii wareersan oo si xun inta wax loo fahansiiyey ayagoo dhanba didsan baad arkaysaa macana aad waxaa igu soo noqnoqotay maalmahan dambe mas'alada ku saabsan yacni hadda ka horna dhowr goob baan baruujiyey laakiin laa zaalad inay soo noqnoqonayso waa mas'alada odhanaysa yacni waxa weeyaan soonka jabintiisa marka laga hadlayo gacantoo biyaha la yskaga keeno soonka ma jabisaa mise ma jebiso mas'aladan niqaashkeeda marka laga hadlayo baa waxaa loo saaray oo loo beddelay waxaa la yidhi waxaa bannaan in biyaha layska keeni karo gacanta yacani waxba la isticmaali karaya ma la isticmaali karaa mise lama isticmaali karo ma xaraar ma xaaraan baa mise xaaraan maaha waa mas'alo kale soonka ma jebisaa mise ma jebisana waa mas'alo kale labada mas'alo oo labadaa jiho kala saaran markii laga doodoo la yidhaahdo culimmadii salafkaa ka dooday oo qaarkood qabeen inaysan soonka jabinaynin ruuxu isagoo sooman hadduu biyo ka yimaadaan ama iska keeno ama gacan ha isticmaalo ama xaaskiisu ha ka keeno ma hadduusan galmo isagoon samaynin biyo iska keeno ma jabayaa soonkii mise ma jabayo waa mas'ale khilaafiye ah waa mas'alo dhankaa khilaafiye ka ah laakiin ma xaaraanbaa mise way bannaan tahay arrintaasi marka loo tago waa mas'alo kale iyada lafteedu itifaaq ma aho dhinac laysuma dhigina waa khilaafiyo oo culimmadii salafka rag baa qabay laa ba'sa wax dhiba ma leh haba ila xoog badnaato aniga inay xaaraam tahay oo cumuumka aayadda qur-aanka faman ibtaqaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun daahirkaasi wax lagaga saaro waa adag tahay waa xaaraam marka waa xaaraam dhankaas laakiin markii loo yimaado soonkii ma jabayaa mise ma jabayo hadduu yidhahdo ma jabayo daliilna looma hayo soonki inuu jabayo ma waxaa ka laasimaysa inuu yidhi hala siigaysto ya ma ka laasimayso laakiin caamadu intaa ma fahmi karaan intaa ma fahmi karaan cajal waa holo malaha sanadkii hore aan kaga hadlay ramadaan markaan ka hadlay axkaamta soonka waxaan ka hadlay baa inta la qaaday baa meel kasta lagu qaybiyey xaggana laga gooye xaggana laga gooye intaasaa la qabtay markaasaa suuqyada la geeyo dukaan kasta la geeyo wadaadkii dhegeysta muxuu yidhi dhegeysta bal wuxuu leeyahy wahaakada waxaasaa marka laga shaqaynaya tanaa la qaaday waxaan dhegaystay wadaad radinaya maalan khamrada nijaaso ma aha culimmada qabta ayuu radinayaa markaasu wuxuu leeyahy wadaaddadan wax cusub mayna keenin buu leeyahy wadaaddadan le maalmahan khamrada ka hadlayo waxyaalahan dadka sarqaamiye nijaasnimadeeda ka hadlahay inay cilmi cusub keenan bay ismoodayaanbu annaga waagaan arki jirnoo kutubta ku arki jirnay minhaajka sharxaysa aannu ku arki jirnay rabiicatu ra'yi baa qaba khamradu inaysan nijaaso ahayn ma dhoweyn buuhi waagaan arki jiray ah. laakiin waxaan looma sheegi jirin dadka caamada shuduudaad la qariyo weeyaan buu kuleehay ah. waan qarin jirnay oo maxaa u qarinaysa maxaa u qarinaysa wixii kitaab buu ku yaallay nin caalim ana waa yidhi oo imaamu maalik sheekhiisii wey aimmadii salafku ka mid inaad fiirisaan waajib kugu ah ma isagaa daliil xoog badan mise qolada khilaafsan baa daliil xoog badan oo adiga mar walba aad daliilka wax ku dhisto laakiin waxa wey waanu qarin jirnay oo dadka maana u sheegi jir hadda meesha waxaa ka muuqata inaadan ammaano lahaynba oo wixii adiga kula qumanun dadka aad u sheegto wixii kalena ka qariso soo ma marka yacni waxaan u leeyahay mas'alada marka laga hadlayo khamrada iyo waxyaalaha muskiraadka ama nijaasa macnaha lagama wado lagamana doodayo xaaraamnimadooda cidda ka doodaysa culimmada haddaan sheegay keyrkooda waxay ka doodayaan markii shaygu uu weelka taabto marada taabto jidhka taabto ma laga dhaqayaa mise laga dhaqi maayo ninkii qaba inay nijaaso tahay oo khamradu ay nijaaso tahay waxaa khamrada la mid ah sida imaamu shaafici iyo jumhuurtu ay qabaan shay kastoo wax sarqaamiya la xuguma soo ma sidaas daraaddeed alkohoosha alkohoosha markay isbitaallada la tagay iyo marka ruuxa la durayo iyo la marmariyo waa muskir sooma ah, alkoolsho waa muskir maadaama ay muskir tahay markay dhakhtar tagaan oo la mariyo la durayo waa inay iska dhaqaan ma iska dhaqaan mise waa ku tukadaan ya waa ku tukadaan daawooyin fara badan oo la isticmaalayo alkohol baa ku jirta soo ma arti marka yacni waxa weeyaan mushkiladu waxa weeye inaad dhinacna wixii aad ka isticmaasho oo lagaa karin dhinacna aada weerar ku qaaddo cidtii tidhahdo war masaladin waa masale khilaafiya yacni waxa waxay kutusaysaa nooc oo min itibaaci ilhawa wey macnaha ayib wayunajisuunahu way nijaaseeyaanoo nijaasinimay ku xukmaan asxaabulxadiidku khamrada ay ku xukumaan wayujibuuna way waajibiyaan bihi muskirka sababtiisa alxadda xad bay ku waajibiyaan yacni ruuxii muskirka cabba waxay ku waajibiyaan in la xado xadiiska nabiga sal alay slam baa kutusaya ruuxii muskirka caba in yani la xadayo oo xaddiisu wakhtigii nebiga sal alay waslam iyo abubakr sidiiq toban waxaa lagu dhufan jiray afartan afartan baa lagu dhufan jiray yani waxa weye sida uu kutusayo xadiidka abu hurayra radi allahu canhu afartan adugu yani ulo iyo kaba iyo dharbaaxa iyo kolba wixii lala gaari karayo ayib Ehm, cumar waktigiisii buu adigu ijtihaaday oo xaddiisa wuxuu gaadhsiiyey siddeetan siddeetan buu gaadhsiiyey saas way macnaha laakiin waktigii nebiga sal lla wasalam iyo waqti abubakr sidiiq afartankaasay ahayd waxaa ku tusaya xadiidka abu hurayra fii saxiixi albukhaari xadiidka anas cinda albukhaari mukhtasaran wa cinda abi daawuuda kadalika kaamilan waxaa ku tusaya xadiidka cali bn abi aalibin cinda abi daawuud xadiidka mucaawiyata bn abi sufyaan cinda abi daawuud iyo axaadiis kaleo far oo saxaabo kale ka sugan ayaa ku tusaya khamrada ruuxii cabba in la jeedlayo oo macnaa waxbay la xaday wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnuhu ay ictiqaadiyaan almusaaracata degdegid ilaa adaa'i asalawaati salaadaha gudashadooda loo degdego wa iqaamatihaa iyo salaadaha oogiddooda fii awaa'ili alawqaati waqtiyada yacnii bilowgooda waqtiyada bilowgooda bilowgaa dhexdiisa in salaadaha la oogo waiqaamatuhaa dheh ah, wayarawna waxay arkayaan almusaaracata degdegid ilaa adaa'i salawaati salaadaha gudashadooda loo degdego wa iqaamatuhaa salaadaha oogiddooda fii awaa'ili alawqaati waqtiyada bilowyadooda la oogo afdalu mid ka fadli badan inay tahay bay yacni waxa weeyaan ictiqaadinayaan min ta'khiirihaa salaadihii dibdhigiddooda ilaa awaakhiri alawqaati awqaadda wakhti yacni yacni aakhirkooda iyo qaybaha ugu dambeeya waqtiga in loo dibdhigo macnaha masaladani waxa weeyaan yacni salaadaha wakhtiga ugu horreeya in laga tukado oo loo degdego salaadda ayaa ayay macnaha ka mid a ah usuusha ahlusunna waaljamaaca in salaadda awalka iyo bilowga laga tukadona inay ka fadli badan tahay in aakhirka laga tukado sidaasi ayay qabaan macnaha waxaa kutusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud nebiga waxaa la weydiiyey sal lla alay wasalam camalkee ugu fadli badan markaasuu nabigu wuxu uhi sal ly slm alsalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeeda lagu tukado ayaa ugu fadli badan bukhaari muslim baa soo saaray xadiidu ummi farwa ayaa nas ku ah nebiga waxaa la weydiiyey ayu alacmaali afdal nebigu wuxu uhi sal ly waslam alsalaatu liwali waqtihaa salaad waqtigeeda waqtigaa qaybta ugu horraysa laga tukado ayaa camal la sameeyey ugu fadli badan abu daawuud iyo tirmidi baa soo saaray sheikhulalbaanina saxiixun lighayrihi buuri marka taa waa laisla ogol yahay awqaadda aakhirkooda in salaada loo dibdhigo oo ruuxu dhaqan uu ka dhigto salaadda wakhtiga ugu dambeeyay wakhtigoodu sii baxayo inuu tukado waa calaama min calaamaati ahli nifaaq w munaafiqiinta astaamaha lagu gartayba ka mid inuu iska shaqaysto oo iska joogo oo danihiisa iska qabsado oo uu la sugo uun salaadda wakhtiga ugu dambeeya la sugo oo markaa uu waxoogaa kaga qubqubsiiyo waa calaamaadka munaafiqiintu nebigu ku sheegay salawatu rabbi waslamu calayh wayarowna waxay arkayaan almusaaracata degdegid ilaa adaa'i salawaati salaadaha gudashadooda loo degdego wa iqaamatuhaa salaadaha oogitaankooda fii awaa'ili alawqaati awqaadda bilowgooda la gutayo wakhtiga markuu bilow yahay ayaa afdalu ka fadli badan min ta'khiirihaa salaadaha dibdhigiddooda ilaa awaakhiri alawqaati wakhtiyada aakhiriyaalkoodaiyo xaggooda dambe loo dibdhigo wa wayuujibuuna waxay waajibiyaan ahlu sunnuhu qiraa'ata faatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisa akhrinteeda khalfa alimaami imaamka gadaashiisa la akhriyo imaamka gadaashiisa in la akhriyo faatixada markaad imaamka ku daba tukanayso sidaasay asxaabuulxadiid qabaan buu leeyahy mas'aladani masale la ogol yahay ma ruuxa markuu keligii tukanayo salaadiisu inaysan asaxaynin faatixada inuu la yimaado mooyaane waa laysla isla ogol yahay xadiiska nebigaana ku tusay sal lla alay waslam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab hadduu mufrid hadduu yahay imaam oo imaam uu yahayoo uu dadka isagu tujinayana iyaduna waa la midoo hadduusan faatixadii la imaanin salaaddiisu ma ansaxayso iyadana waa la isla ogolyahay waxaa ku yimid ruuxu markuu ma'muum yahayoo imaam ku daba xidhan yahay faatixadii ma laga rabaa mise lagama rabo masaladaa wey masalada macnaa waxay u ka hadlaya muxuu inagu yidhi asxaabuulxadiid waxay waajibinayaan xataa ma'muunba aad ahaatide faatixada inaad akhrido ayay waajibinayaan buu leey asxaabuulxadiid laakiin ra'yigaasi waa ra'yiga alimaamu shaafici calayhi raxmat ullah fii qowlihi اljadiid iyo طaa'ifa min ahlicilmi baa qaba alimaamu shaafici qowl qadiima iyo qowl jadiidu masalada ka leeyahay qowlkiisa jadiidka ah ee dambe ayaa wuxuu qabaa imaamkaagu ama salaadda ha la jahro ama ha siraysto hoos qiraa'ada ha u akhriyo marba haddaad imaam leedahay faatixadii ha ka tegin haddaad keligaa tukanaysana kama tegi kartid haddaad imaam tahayna kama tegi kartid fii xaalin min alaxwaal lagama tegi karayo faatixada madhabkaasi asxaabu alxadiid oo dhan ma qabaan ee waxaa qaba alimaamu shaafici calayh raxmat ullah fii qowlihi اljadiid mas'aladana waxaa ku jira taqriiban saddex ra'yi baa ku jira saddex ra'yi ayaa mas'alada ku jira oo macnaha wax weeyaan culimmadu isugu khilaafsan yihin ra'yi wuxuu leeyahay wuxuu qabaa marba haddaad ma'muum tahay inaad gadaashiisa faatixo akhrido ama wax un akhrido faatixo ama qur-aan kale inaad akhrido waxay leeyihiin ma bannaana waa inaad shib tidhaahdo imaamkaagaa un raacdo qiraa'adiisa dhegaysato haddaad maqlayso haddaadan maqlayninna iska aamusnow inaad wax akhridaba waa karaahiyo ama waa taxriim sidaasi ra'yi culimmada kuufa qaar ka mida ah ay ku tageen culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin imaamka gadaashiisa inaad faataxada akridaayi waa laasim ama imaamkaagu qiraa'adii ha la jahrayo ama ha siraysto marba ha yacni waxa weeyaan marnaba kama tegi karaysid faataxada akhrinteeda ra'yigaana yaa qabaan nidhi alimaamu ashaafici fii qowlihi aljadiid culimmada intooda badan waxay qabaan oo ra'yuljumhuur la dhihi karaa way kala qaadayaan haddii imaamkaagu uu qiraa'ada kor u akhrinayo qiraa'adiisa aada maqlayso faatixa akhrin maysid faatixada akhrin maysid shib baad dhahaysa qiraa'adiisa baad dhegaysanaysaa u dhag raaricinaysaa la soconaysaa inaad fahamto isku dayaysaa tadabburaysaa bas hadduu imaamkaagu qiraa'ada hoos u akhrinayoodan maqlayninna faatixadii waad akhrinaysa waxaa la mid ah hadduu imaamku kor u akhrinayo qiraa'ada laakiin adigu aad ka fogto oo ayna ku soo gaadhin oo aadan maqlaynin iyadana iska taagnaan mayside qiraa'adii waad akhrinay faatixadii waad akhrinaysa way kala qaadayaan marka ra'yigaas oo waxay leeyihiin haddaad qiraa'ada imaamka maqlayso dhegayso faatixana ha akhrina aamusnow haddaadan maqlaynin waad akhrinaysaa faatixadii ra'yigaas oo dhexdhexaad oo labada ra'yi u dhexeeya ayaa waxa weeyaan wuxuu yahay ra'yiga jumhuur ahlilcilmi ay qabaan waana ra'yiga xoogga badan daliil ahaan isagaa xoog badan maxaa yeelay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu sheegay inuu yahay akaru saxaaba camalkoodu inuu sidaa ahaa axaadiista nebiguna sal lla alay slm masalada ku aroortayna saas inay isugu imaanayso amsaarta iyo fuqahada aahaarta laga soo guuriyey iyo culimada gobollada iyo wadamada waddammada muslimiinta culimmadii caanka intooda badanna saa inay qabeen isaguna sidaasuu rajaxay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu ku tilmaamay acdalu laqwaal inuu yahay acdalu alaqwaal inuu yahay in la kala qaado markaad imaamka qiraa'adiisa maqlayso oo inaad aamusta ah. markaadan maqlaynin oo inaad faatixadii akhridaa ayib waxaana kutusaya oo waxyaalaha loo deliishaday ka mid ah aayadda qur-aankai alla yidhi subxaana wa tacala waidaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu waansituu qur-aanka haddii la akhriyo dhegaysta oo u dheg raariciya lacallakum turxamuun dhegaysta oo u dheg raariciya aayaddaa in meeshan loo deliishado waxaa xoojinaya aathaar saxaabada ka sugan ridwaanullaahi calayhim oo waxay leeyihiin sida cabdullahi bnu muqafal iyo kayrkii waxay leeyihiin aayaddani waxayba ku soo degtay salaada imaamka lagu daba xidhan yahay aayaddani waxay ku soo degtay meesha khilaafkuba ka jiroo laga hadlayo ah marka aada imaam leedahood ku daba xidhan tahay bayba aayaddu ku soo degtay oo maxaa la yidhi imaamkaagu hadduu qur-aanka akhrinayo dhegayso oo u dhag raarici ma dhici karto marka inaad faatixo akhrido imaamkaagii qiraa'adii akhrinayana aada u dhag raaricisood dhegaysato ma dhici karto لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه ما دعي كرتو إناد إمامك قراءة ديس إنصات يدقيسي كو سميسو أضوب ميت كلا مشكو مشكول سنو أخريني sidaas daraadeed maadaama saxaabadu ay leeyihiin aayadsu aayaddu waxay ku soo degtay salaada imaamka lagu daba xidhan yahay macnaheedu waxa weeyaan aayaddu waxay leedahay imaamka markaad ku daba xidhan qiraa'ada imaamkiina dhegaysta u dhag macnaha waxbana akriyina w ayb waxaa xoojinaya isla meesha iyadaa riwaayada alimaamu muslim caleyh raxmat ullahi uu saxiixiyey ee xadiiskii inamaa jucila ilimaamu liyu'tama bihi waxaa ku soo aroortay yacni waxa weye waidaa qara'a fa ansitu imaamku markuu akhrinayo u dheg raariciya dhegaysta waxaa ka dhalanaysa waxbaa ha baa ka laazimaysa inkastoo riwaayadaas culimmada xadiiska qaarkood ay daciifiyaan oo bacd alxufaad baa daciifiyey sida abu daawuud ibnu maciin yani ibn abu xaatim iyo imaam daara rag badan baa daciifiyey laakiin imaam muslim isagu wuu saxiixinay ayb waxaa ka mid ah xadiidka isagana sixadiisa laysku khilaafsan yahay laakiin bacdu almuxaqiqiin ay isbaatinayaan oo ah man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami lahu qiraa'a ruuxii imaam leh akhrintii wuxuu akhrin lahaa imaamkiisa akhrintiisa wey imaamku wuxuu akhriyey faatixadu akhriyey qur-aanku akhriyey baa adiga akhriskuu ah isagaa kaa xambaaray adiga akhrin lagaama baahnay dhegaysi baa lagaaga baahanya xadiiskaasina wuxuu ka mid yahay waxyaalaha xoojinaya duruq badan mursalun ku soo arooray markii laysu geeyo xadiidku waa xasan ayb adiga waxa weeyaan ra'yiga ay jamaahiirtu qabaan oo culimmadu u badan yihiin baa deliil ahaanna xoog badan oo muxuu leeyahay haddaad imaamkaaga qiraa'adiisa maqlayso dhegayso faatixana akhrin haddii imaamkaaga qiraa'adiisa aadan maqlayninna ha aamusnaanine faatixada akhri ra'yigaasaa wuxuu yahay acdalu alaqwaal waana ra'yiga alimaamu shaafici caleyh raxmat ullaahi uu ku tegey fii qowlihi ya alqadiim saas tafsiilkaasuu ku tegey oo ra'yi aljumhuur buu waafaqsan yahay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah saasaa xoog badan marka tan hadda uu marka imaamku inoo sheegay oo ah macnaha waxa weeyaan wayuujibuuna qiraa'ata faatixati alkitaabi khalfa alimaam oo asxaabulxadiid uu ka xikaayoonayo itlaaqaasi sax uma aha soo ma itlaaqaasi sax uma aha bal waxa weeye sidaa in laga xikaayoodo asxaabuulxadiid oo sidaa loo itlaaqay ma saxsana ah, waxaa waajibiyey waa alimaamu shaafici oo asxaabuulxadiid ka mid ah laakiin jumhuuru ahli اlxadiid ma waajibinin alqiraa'ata khalfa alimaam mayna waajibin ee qaarkood baa waajibiyey saas macana marka sidaasaa taasaa lagu qaydaya waxaa ka mida waxay ka mid tahay yani wax weeyaan nusuusta kutusaysa imaamka abu cuhmaan isaabuni oo kutusaya inuu madhabkiisu ahaa ya shaaficiyu sidaan muqadimada kusoo marnay waxyaalaha kutusayay ka mid tahay macnaa xoojinaya waya'muruuna way amrayaan ahluxadiidku biitmaami rukuuci rukuucda dhammaystirideeda wasujuudi iyo sujuudda dhammaystirideeda xatman waajiban oo waajib ah laazim waajib xaal u yahay wayacudduuna way tiriyaan itmaama arukuuci rukuucda dhammaystirideeda iyo wasujuudi sujuudda dhammaystirideeda bituma'niinati yacni lagu dhammaystiro fiihimaa dhexdooda waalirtifaaci iyo kor noqosho min alrukuuci rukuucda laga kor noqdo waalintisaab iyo oogan minhu rukuucda laga oogmo oo laga istaago wey macnaha waaltuma'niinatu iyo xasilid fiihi rukuucda dhexdiisa lagu xasilo wakadaalika kaa hore waxaa la mid ah alirtifaacu ka kor min asujuudi sujuudda xaggeeda laga kor noqdo waljuluusi iyo fadhiisi bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto mutma'iniina xaal ayin kuwa xasiloon fiihi kaa dhexdiisa ku xasiloon min arkaani asalaati inay ka mid tahay ayay macnaha waxa weeye qabaan min arkaani asalaa allatii taasoo laa tasixu ayna salaadii asaxaynin ilaa biha iyada mooye waxay amrayaan ahlulxadiidku rukuucdiiyo sujuudda in la dhammaystiro yacni si laazim ah oo waajib ah iyo sujuudda dhammaystiriddooda in lagu xasilo lagu dhammaystirana dhammaystiriddaa duma'niinada lagu dhammaystiraya labadoodana waxay ku tiriyaan inay rukuucdii sujuuddii ka mid tahay sujuuddii rukuucdii qayb ka mida waxa weeye lays amray in lagu dhammaystiro ku xasilidda lagu xasilayo saas way bituma'niinati fiihima waxaa kaloo lagu dhammaystirayaa alirtifaac min alrukuuc rukuucdoo laga soo kor noqdo a ah, rukuucda oo laga soo kor noqdo ama waxay amrayaan ahlulxadiisku waxay amrayaan alirtifaaca min alrukuuc waalintisaaba minhu ruuxu markuu rukuuco inuu ka soo tooso rukuucdiio ka soo kor noqdo waaltuma'niina fiihi iyo inuu ku xasilo rukuucda markuu ka soo tooso ictidaalka ma ictidaalkana in lagu xasilo sujuudda marka laga soo tooso labada fadhi oo u dhaxaysa labada sujuudood ayadana in lagu xasilo kullu daalika waxay ku tiriyaan inay salaadda tiirarkeedii yihiin salaaduna inay ansaxayn in lala yimaado mooyaane saas macnaha tayib axaadiis badan baa kutusaysa in tuma'niinada iyo ku-xasilidda arkaanta salaadda lagu xasilaayay inuu rukni yahay salaaddu ayna ka maarmin xasilkaa iyo duma'niinada haddii laga tagana salaaddu inay burayso axaadiis badan baa kutusaysa oo maalan rukuucda in lagu xasilo sujuudda lagu xasilo rukuucda marka laga soo tooso taagnida la taagan yahay lagu xasilo fadhiga labada sujuudood udhexeeya lagu xasilo wahaakada haakada yani waxa way arkaanta mid walba in lagu xasilo oo wakhti lagu sugnaadoon oon laga laga wareegin oon laga guurin taasi inay salaada arkaanteeda ka mid tahay waxaa kutusaya xadiidka caanka ku ah xadiidu lmusii'i salaatahu ninkii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisa ee nebigu ku yidhi sal lla slam xuma aad ku noqo kama fii saxiixi albukhari wa muslim waxaa ka mid a ah xadiidka abi mascuudin albadri uu nebigu yuri sl slam laa tujzi'u salaatu arajuli xataa yuqiima dahrahu fi alrukuuci waasujuud ruuxa salaaddiisu gudi mayso mana ansaxayso ilaa dhabarkiisa uu si fiican usoo toosiyo rukuucda iyo sujuudda dhexdooda axmed iyo abu daawuud baa soo saaray waana xadiis saxiix waxaa ka mid a ah xadiidka abu cabdillahi alashcari oo marfuuca mathalu aladii laa yutimu rukuucahu wayanquru fii sujuudihi mathalu ljaa'ic ya'kulu tamrata waatamratayn laa yughniyaani canhu shay shay'a ruuxa rukuucdiisa iyo sujuuddiisa aan dhammaystiran oo sujuuddana madaxa durbo kala soo boodaya wejigeen ku sugaynin rukuucdana aan ku sugnaanaynin wuxuu la mid yahay sidii ruux gaajaysan oo xabad timir iyo laba timira cunaya oo aynan gaajo ka deeqayninoo weli gaajadii ay hayso yacni waxa weeyaan cunto aada cunayso haddana aan gaajo kaa saaraynin soo dhib maaha salaadda aan lagu xasilayni arkaanteedu saasay la mid tahayoo waad uun dhibaatoonaysaa mooyaane waxba ilaahay agtiisa kuma yaallo salaadaasi waxba kama jira wa ayib xadiidkana dabaraani iyo abu yacla waa soo saaray ibnu khusayma waana xadiid xasano wey saxaabada way ka sugan tahay in yacni ninkii loodhan jira bilaal iyo xudayfa iyo qolyo badan bay ka sugan tahay in ay yidhaahdeen ruuxii aan salaaddiisa dhammaystiraynin rukuucdeeda iyo sujuuddeeda hadduu sidaa ku dhinto diintii nebi maxamed diin aan ahayn buu ku dhimanaya yani waxa way tadullu calaa kufrihi gaalnimadiisay kutusaysa macnaha leanna salaadda arkaanteeda ayna ka maarmin la'aanteedna ayna asixi karaynin ruuxii ka taga sidii isagoo salaadda ka tago kaluu ka dhiganya salaadda ruuxii ka tagana diintii nebi maxamed diin aan ahayn buu ku dhimanaya yani waxa weya gaalniman buu kudhima wey manaa saas ayb wayamuruuna way amrayaan biitmaami rukuuci bay amrayaan ahluxadiidku rukuucda dhammaystirideeda iyo wasujuudi xatman xaal uu yahay shay laazim ah waajiban oo waajib ah wayacuduuna way tiriyaan itmaama rukuuci rukuucda dhammaystirideeda iyo wasujuudi sujuudda dhammaystiradeeda bituma'niinati lagu dhammaystiro fiihimaa rukuucda iyo sujuudda dhexdooday ku tiriyaan sujuudiyo rukuucda inay ka mid yihiin duma'niinadu inay ka mid tahay ayay macnaha waxa way ku tiriyaan walirtifaaca bay amraan walirtifaaci dheh biitmaamida haddaad ku cadafto walirtifaaci bay amraan ka kor noqosho min alrukuuci rukuucda laga soo kor noqdoo laga soo tooso walintisaabi iyo yacni waxa weeye walintisaaba ayay amraan dheh walintisaabi bay amraan ka soo istaagid minhu rukuucda laga soo istaago wاطma'niinatu iyo xasilid fiihi dhexdiisa lagu xasilo fiihi fii maada fi اrukuuc wاlintisaab rukuucda marka laga soo tooso oo ictidaalka ah isagana in lagu xasilo dhexdiisa ayay amraan dadka kadalika kaa hore waxaa la mid a ah alirtifaacu kor noqosho min asujuudi sujuuda laga soo kor noqdo waljuluusu iyo fadhi bayna asajidatayni laba sujuudood dhexdooda la fadhiisto mudma'iniina xaal ayiin kuwa xasiloon fiihi dhexdiisa ku xasiloon min arkaani asalaati bay ka mid tahay intaasoo dhan allatii arkaantaasoo laa tasixu salaadii aynan asaxaynin ilaa biha iyada sababteeda mooye ilaa bilityaani biha wey in lala yimaado mooye salaaddii aynan asaxayn wayatawaasawna way isu dardaarmaan asxaabu alxadiidku biqiyaami illeyli habeenka istaagidiisa isu dardaarmaan lisalaati salaad loo istaago bacda tamaami lmanaami hurdada dhammaystirankeeda kadib ayib wa bisilati alarxaami qaraabada xidhiidhinteeda isu dardaarmaan wa ifshaa'i asalaami salaamta faafinteeda wa itcaami atacaami iyo cuntada quudinteeda waalraxmati naxariisasho cala alfuqaraa'i dadka fuqarada loo naxariisto waalmasaakiini iyo masaakiinta waalaytaami iyo agoonta waalihtimaami bay isu dardaarmaan yacni waxa weeyaan alihtimaam mudnaansiin biumuuri lmuslimiina muslimiinta arrimahooda mudnaan la siiyo laga murgo watacafuf iyo yacni waxa weye dhowrsasho fi lma'kali yacni wax la cunayo dhexdiisa waalmashrabi iyo waxa la cabayo dhexdiisa waalmankaxi iyo waxa loo galmoonayo dhexdiisa waalmalbasi iyo waxa la xidhanayo dhexdiisa taana in laga fiirsado la dhowrsadoo xaaraamta laga dhowrsado ayay macnaha waxa weeyaan ay isu dardaarmaan wasacyi bay isu dardaarmaan yacni waxa way ku dadaalid fi lkhayraati khayraadka dhexdooda loo sacyiyo oo loo ordoo lagu dadaalo waalamri iyo amrid bilmacruufi wanaagga lays amro wannahyi iyo reebid cani ilmunkari waxyaalaha xunulkaa layska reebo walbidaari degdegid bay isu dardaarmaan loo degdego ilaa ficli alkhayraati waxyaalaha wan wanaagsan falidooda iyo samayntooda ajmaca dhammaanba waitiqaa'i suu'i caaqibati amac damaca cidhibxumadiisa iska ilaalinteeda isu dardaarmaan damaca iyo hunguri weynanka cidhibxumadiisa iska ilaalinteedana way isu dardaarmaan wa wayatawaasawna way isu dardaarmaan bilxaqi xaqa iyo wasabri sabirkay isu dardaarmaan masaa'ishani waa masaa'il dhammaantood hadal uusan ka joogin waxay isu dardaarmaan biqiyaami alleyli habeenka istaagidiisa lisalaati salaada loo istaago salaatulaylka way bacda almanaami seexashada kadib bacda almanaam haa hurdada kadib yacni salaatuleylku waa da'bu saalixiin sida qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala uu ku sheegay dadka saalixiinta wan wanaagsan dhaqankooda ayay ka mid tahay habeenkii inay soo istaagaan qaab ka mid qaar ka mid a ah, ay allah u tukadaan subxaana wa tacaala rasuulkuna waa amray sal alla lay waslam wuxuuna ku sheegay salaadaha waajibkaa salaad markii laga yimaado salaad kaloo la tukado midda ugu fadli badan inay tahay salaadda habeenkii la tukado macnaha bacda almanaam muxuu inoo yidhi cishaha kadibba waa la tukan karaa salaatuleylkii bacda almanaam wuxuu inoo yidhi yacni waxa weeyaan wakhtigay sii fadli badan tahay waa markuu ruuxu seexdo hurdo ka soo kaco kadib oo waa tahajud markaasi macnaha saas weeyaan khaasatan habeenka gelinkiisa dambey sii fadli badan tahay macnaha waxaa kaloo isu dardmaamo oo bisilati alarxaami qaraabada xidhiidhinteeda lianna ruuxa qaraabagoyskaa janno ilaahay ma galo sida nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh wa ifshaa'i salaami salaanta faafinteedana way isu dardaarmaan sida nebiguba u dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salaanta faafiya uu yidhi nebi sal ly slm oo salaan cid aad garanaysay cid aada garanayninba macna wa icaami acaami iyo quudka quudintiisa quudka quudintiisa taana quraanka aanka aad macnaha wax weeyaan uga hadlay oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay iimaanka ruuxa qalbigiisa ku jira astaamaha ugu waaweynee ku tusaya wuxuu rabbi ka dhigay icaamu acaam inuu ruuxu quudka iyo waxa gacantiisa ku jira wax ka bixiyo ayb beeninta aakhare la beeniyana calaamaadka lagu garto waxaa ka mid a ah inuu ruuxu masaakiinta iyo dadka baahan uusan wax siininoo riixo oo uu boorintooda yacni dadka inuu amroo wax siiya la yidhaahdo wax siiya inuu yidhahdo arrintaa inuusan samaynin oo macnaha wixiisana uusan siinin dadkana uusan ula hadlin waa nooc takdiib ah oo ruuxu aakhare uu beenisay beeniye wey maana sida tusay ayib waxay kaloo amraan waraxmati naxariisashana way isu dardaarmaan cala alfuqaraa'i loo loo naxariisto walmasaakiini iyo walaytaami agoonta lianna irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi asamaa alraaximuuna yarxamuhum alraxmaan yani waxa weeye qur'aan yani axaadiisba aad bay ugu soo aroortay masaakiinta iyo fuqarada marka fuqaradaa sii daran fuqarada waa dadkan waxba haysa miskiinkana waxaa la yidhaahdaa wax waa haystaa laakiin kuma filla saasaa xoog badan saasaa macnaha xoog badan yacni waxa weeyaan alfuqaraa walmasaakiin waxaa xaalkiisu roon yahay miskiinka faqiirkaa daran ayib walihtimaami bay isu dardaarmaan yacni waxa weeyaan yacni mudnaansiin ama ka murgid biumuuri lmuslimiina muslimiinta arrimahooda laga murgo yacni muslimiinta inaad waxyaalaha ay ku sugan yihiin inay ku xanuujiso sida nebiga salawatu rabbi waslamu aleh xadiista ku sugan muslimiintu waa hal jidh oo kale wey hal jidh wey jidhkaasi haddii xubnihiisa qaar ka mida ah ay xanuunsanayaan xanuunka waa inuu wada dareemo sidaas daraaddeed baa muslimiinta dhibka haystiya arrimahooda waa inay ku murgiyaan ood ka xanuunsanto wa hada daliilun calaa kamaali aliimaan jahliga muslimiinta haysta cadowga haysta faqriga iyo dhibaatada haysata diindarrada haysata tafaruqa iyo kala tagga haysta dulliga iyo dhibaatada haysata kawaarista ku dhacaysa iyo masaa'ibta ku habsanaysa kullu daalika waa inay ku danqiso haddaad wax ka qaban kartana waa inaad ka qabato haddaadan wax ka qaban karaynina ugu yaraan waa inaad u ducayso haddii laakiin ayna ku danqinayninba haadaa daliilun calaa dacfi aliimaan waxay daliil u tahay iimaankaagu inuu dhiman yahay saas way macnaha watacafufi dhowrsasho xaaraamta laga dhowrsado fi lma'kal waalmashrab waalmankax yacni cunidda iyo cabitaanka iyo galmada mankax hadda waa guur guurka lagama wada galmada laga wada ama guurkiiba dhe yacni waxa weeyaan wixii ku saabsan guurka iyo galmada iyo waxay sameeyaan tacafuf way is-ilaaliyaan xalaal cad oo la og yahay mooyaane wax kaleeta ma sameeyaan marba hadday ka shakiyaan waa ka tagaan waxyaalaha la cuno cuntada hadday ka shakiyaan waa ka tagaan cabitaanka hadday ka shakiyaan waa ka tagaan yacni galmada iyo waxyaalaha shahwada lagu guto hadday ka shakiyaan waa ka tagaan wahaakada tacafuf waa is-ilaalin way macnaha malbaska iyo dharka xidhashadiisa waa la mid oo waxay ku dhasaan dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka saas way macnaha iyo yacni waman ittaqa ashubuhaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi hadday xaaraam cad tahayna la garan laakiin xataa hadday shubahaad ay u caddaan weydo way iskaga tagaan macna saasay macnaa waxa wayaan isu dardaarmaan shubahaadka in lagalaga tago warac la laazimo warac in la laazimo ayib mabaadi'dani waa mabaadi' ka maqan dadka in badan kutubta usuusha iyo kutubta sunnada sidan oo kale uga hadlaysa yani yani usuushii ahlusunna in badan sunnada iyo jawaanibta caqadiga iyo waa la qaataa laakiin inta badan waxaa la ihmaaliyaa oon hadda aada loo danaynin jawaanibtaasi ku saabsan nolosha caamka nolosha caamka ku saabsan inta badan lama danayo saas maanaa ayib zuhdigii salafka waracii salafka infaaqii salafka yacni waxa wey akhlaaqdii salafka dhaqankii salafka yacni waxa weeyaan inta badan dadku aada uma daneeyaan saas macana wasacyi bay isu dardaarmaan yacni u sacyin iyo ku dadaalid fi lkhayraati lagu dadaalo wاlmri bay isu dardaaran amrid bilmacruufi wanaagga lays amro wاnnahyi iyo reebida canilmunkari layska reebo siduu alla subxana watacala tacala ummadda ku sheegay khayriyadeedu inuu ku jiro inay arrintaa isu taagto walbidaari iyo degdegid bay isu dardaarmaan ilaa ficli lkhayraati waxyaalaha wanaagsan samayntooda in loo degdego way isu dardaarmaan ajmaca dhammaanba yani waxyaalaha dhammaantood watiqaa'a waxay isu dardaarmaan waatiqaa'i suu'i caaqibati amac damaca cidhibtiisa cidhibtaa xumideeda iska ilaalinteedana waa isu dardarnay damac damaca waxaa la yidhaahdaa waa waxaan annaga u naqaano iimaan la'aanta iyo hunguriga ruuxu inuu wuxuu deeqayaba uusan jirine oo uun yacni waxa weeye waxaan ku cuninba waa la cunaa uu yidhaahdo qaacidadiis halka uu ka intila ma dhergo wax kasta hadduu helo weli waa sii hanqaltaagaya waxbuu sii raadinaya damacakaasaa la yidhahda yani inaad damaac noqoto dhaqan fiican maaha saas way maanaa ayib xirsiga waa kii xadiidkii kacb ibnu malik axmed iyo tirmidi ay soo saareen nebigu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa dadaalka uu adduunyada ku dadaalayo dadaalka uu adduunyada ku dadaalayo waxay ifsaadinayaanoo dhib u geysanayaan diinkiisa iyo sharafkiisa adduunka aad ku dadaalayso iyo madaxnimadiisa magiciisa xoolihiisa dadaalkaaad ku dadaalayso diintaada iyo sharaftaaday dhaawac u geysanaysaa sida yacni yey gaajaysan laba yey ah oo gaajaysan oo adhi lagu dhex sii daayey siday u fasaadiyaan oo u baabi'iyaan sidaasoo kaleu damaca iyo xirsiga adduunyada lagu dadaalayay oo ruuxa sharafkiisa iyo diintiisa uu baabi'iya saas maanaa marka damaca waa la yska qabtaa waxaa la ysku dayaa inaad hesho hina nafs hina nafs in qalbigaagu yacni waxa weeyaan deeqtooni iyo deganaansho iyo wax yar inaad ku qanacdo qanacsanaantaas ayaa la doonaya macnaha ayib wayatawaasawna way isu dardaarmaan ahlu sunnuhu iyo asxaabu alxadiid bilxaqi xaqay isu dardaarmaan wasabri iyo sabirka xaqa in la qabsado oo mahma kaanat iduruuf aadan xaqa ka tegin xaqa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigii manhajkii salafka uu ku tusay inuu ruuxu ku dheganaadoo goosdambeed ku qarin haddana uu ku sabro oo xaqa haysigiisa cadaadis iyo dhib iyo ciqaab iyo yacni dacaayad iyo xadhig iyo lagu dayn maayo dadkaad dhex joogtay bulshadii baa laga yaaba inaadan ka baxsanin gaalaadan ka baxsanaynin xaqa haysigiisa in lagu sabro ruuxu adkaysi yeesho inuu ku adkaado macnaha sabirkaas iyo xaqaasa isu dardamaan sida ilahi subxana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri ahluliimaanka markuu ilahay sifaynayo subxana wa tacaala xaqay isu dardaarmaan sabirkana way isu dardaarmaan bu rabbi subxana wa tacaala axaabawna way isjecel yihiin asxaabuulxadiidku fi diini diinka dhexdiisa isku jecelyihin ama diinka dartiibay isu jecelyihin wayatabaaqaduuna yatabaaqadowna wayatabaaqaduuna way isnacaan fiihi diinka darti yacni nacaybka ay dadka nacayaan diinku ku salaysan yahay jacaylkay jeclanayaanna diinku ku salaysan yahay wayattaquuna way iska ilaaliyaan aljidaala doodid iyo muran fi fillaahi ay fii diin illaah ilaahay diinkiisa dhexdiisa lagu murmo waalkhusuumaati iyo muramada iyo doodaha fiihi fi ddiini lagu doodo ama fillaahi lagu doodo wayujaanibuuna way ka fogaadaan ahla albidaci bidcada dadkeeda iyo waddalaalaati baadiyaalka dadkooda dadka baadida iyo bidcada watana way ka fogaadaan wayucaaduuna way la colaytamaan asxaaba alahwaa'i hawooyinka dadkooda asxaabtooda waaljahaalaati iyo jahaalooyinka jahliyaalka jahliyaalka yacni dadkaa dadkoodana iyo asxaabtoodana way la collowdaan col bay la noqdaan wayaqtaduuna way ku daydaan binnebiyi nebigay ku daydaan sal alla alay wasaslam wa biasxaabihi asxaabtiisa aladiina asxaabtaasoo hum iyagu ka nujuumi sidii xidiga oo kale ah xidigaha oo kale ahaa biayihim koodii iqtadow ay ku daydaanna ihtadow way hanuuneen mid alla midkay ku daydaanoo saxaabada ka midana way hanuuneen kamaa sidii kaana u ahaa sal lla alay waslam yaquuluhu mid yidhaahda fiihim saxaabada dhexdooda uu dhihi jiray wayaqtaduuna waxay ku daydaan bisalafi salafkiibay ku daydaan alsaalixiina ee wan wanaagsanaa kuwaasoo min a'immati diini diinka a'immadiisa ah wa culamaa'i lmuslimiina iyo muslimiinta culimmadooda ah wayatamasakuuna way qabsadaan asxaabulxadiidku bimaa shay bay qabsadaan kaanuu ay ahaayeen culimmada muslimiinta a'immatu diinku iyo saxaabadu mutamasikiina kuwa haysta ay ahaayeen oo min addiini diin ah diinkii almatiini ee adkaa waalxaqi iyo xaqii ah almubiini ee cadda wayataxaabawna fi ddiini wayatabaaqaduuna fiih wuxuu ka wadaa ruuxa waxay ku jeclaanayaan kolba inta uu diinka u dhow yahay waxayna nacayaan kolba intuu diinka ka fog yahay miisaanka ay ku dhisaan jacaylka dadka iyo nacaybkooda waa diinka weeye saas maanaa kuma dhisaan walahooda iyo cadaawgooda midna kuma dhisaan yacni waxa weeye asaas kale kuma dhisaan wadaniyo kuma dhisaan oo calashaan isku waddan baan ka soo wada jeednaa kuma saleeyaan midab kuma saleeyaan madhab iyo kuma saleeyaan isku koox baan nahay kuma saleeyaan bimujarad isku koox baan waa isxignaa maaha nasab kuma saleeyaan soo ma jeed yacni isku sheekh baa nahay kuma saleeyaan laakiin maxay ku saleeyaan waxay ku saleeyaan ruuxani intee buu u dhow yahay kitaabka ilaahay sunnada nebiga uu u dhow yahay manhajkii saxaabada iyo salafka inteebuu u jira kullamaa uu manhajkaa u dhow yahay waa jeclanayaan intuu u jiro kullamaa uu ka fog yahay intuu ka fog yahay bay ku necbaanayaan oo ku nacayaan asaaskaasay wax u dhisaan saas macnaha ayib xadiidkii nebiga sal lla alay waslam bay ku camalfalayaan xadiidka cabdullahi bni cabbaas uu rasuulku yihi sal lla alay wasalam awthaqu cura aliimaan almuwaalaatu fi اllahi walmucaadaatu fi اllah walxubu fi اllahi walbugdu fi اllahi caza wajal yacni iimaanka yacni guntimihiisa ama mareegihiisa ka ugu adayg badan kuwa ugu adayg badane waxa weeye inuu almuwaalaatu fi اllah ilaahay dartii inaad waxaad jeclaanaysa u jeclaato waalmucaadaatu fi illaah ilaahay dartii ilaahay dartii inaad u nacdo oo aad cidda aad nacaysana ku salayso ilaahay dartii baan u nacay ayib ilaahay dartii inaad ula collowdo ilaahay dartii inaad u soo dhowaysato iimaanka usuushiisa ugu waaweyn kuwaasuu nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ruuxa mabda'a uu kula mucaamaloonayo addoommada soo dhowayn iyo fogaynba inay ka noqoto ilaahay dartii subxana wa tacaala ilaahay dartii ee uusan ujeeddo kaleeta iyo dan kale iyo barnaamij kale uusan meesha soo gelinin xadiidkaas waa xadiid sugan waxaa kutusaya isla macnaha kutusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud walbara labadaba laga wariyo yacni xadiidka waxaan ujeedaa jeedaa ibnu cabbaas laftiisa ibnu mascuud iyo bara ibnu caazib labadaba waa laga wariyaa xadiidu abi umaama isagana jiro isagana marfuuca abu daawuud iyo diyaa ay soo saareen oo nebigu yidhi sal lay waslam man axabba lilah wa abqada lilahi wa acطaa lilahi wa manaca lilah faqad istakmala aliimaan ruuxii ilaahay dartii wax u jeclaada ilaahay dartiina wax u naca ilaahay dartii wax u siiya ilaahay dartii wax u diida iimaankiisa waa dhammaystirmay buu nebi sal lay slm iimaanka wuu dhammaystirtay asxaabu marka waa saas asxaabu waa saas kooda mashriqu اlardi jooga iyo kooda maqribulardi jooga waxay isu jecel yihiin calaa manhaj baa isu geeyay dadkaa kaleeto intay xidhiidh la yeelanayaan ama jeclaanayaan ama necbaanayaan kolba waxay ku xidhan tahay inta ay u jiraan manhajkii saxda ah ay u jiraan macnaha ayib wayataxaabbawna fi ddiini wayatabaaqaduuna fiihi saas macnahaasaa laga wada wayattaquuna aljidaala fi اllahi waalkhusuumaati fiih ilaahay in lagu doodo aljidaala fi اllah macnaha waxaa jira arrimo arrimo waxaa jira aan dood iyo muran la ogolayn aslanba muranka iyo doodu si ahaanteedaama loo ogolaynba ana zaciimun bibeytin fii rabad اljannati liman taraka almiraa walow kaana muxiqan buu nabi sal lla alay slam yaani jannada guri ku yaalla baan u baan damaana qaadayaa buu nebi yuri sal lla lay wasalam ruuxii muranka iyo doodda iskaga taga xataa isaguo ha gar lahaadabe xataa isagoo gar leh muranka iyo qajacda looma baahna hadday masaa-isha muranka iyo dooda la gelinaya ay tahay masaa-isha haybiga ah ama si ahaanteeday haybi u tahay ama ma ahee jawaanib haybiyay leedahay hadday tahay masaa'ishaasoo muranku iyo doodu halkaa galana waaba ka sii khatarsan yahay waa meesha falsafada iyo cilmulkalaamka iyo meelsha macnaha waxa weeye lugtu ay yacni ku simbirraxatay oo lagu lumay taa iyadaa way macnaha marka yacni ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu caddeeyeyna waa qaataan wixii u caddaan waayeyna cilmigiisa ilaahay bay u daayaan laakiin muran iyo falsafo iyo qajajac iyo ma garaan saas way macnaha wayattaqawna aljidaala doodda ayay iska ilaaliyaan fillaahi ilaahay lagu doodo waalkhusuumaati iyo yacni muranyaal fiihi alla dhexdiisa lagu murmo saas way macnaha aayad qur'aana xadiis way isu sheegaan wixii aayad qur'aan iyo xadiis loo waayo masaa'il ijtihaadiya ah meesheeda wey wixii intaas sii dhaafsiisanoo cilmigiisa ayna garanaynin kullu min cindi illaahi bay kaga baxayaan laakiin muran iyo dood iyo falsafo iyo qajajac iyo cilmulkalaam ma galaan asxaabulxadiidku ma galaan waytajaanabuuna way ka fogaadaan ahla albidaci waaldalaalaat bay ka fogaadaan dadka caanka ku ah bidaca caankee la yaqaano ee bidcooyinka wata baadidana wata way ka fogaadaan way ka durkaan oo maxaa laga wadaa wuu inoo sii caddayn doonaaye lama saaxiibaan lama socdaan lama fadhiistaan wax kama dhagaystaan ma siyaartaan dhagahooda uma furaan way ka cararaan way ka fogaadaan ahlu iyo ahlulbidaca waxaa looga fogaanayaa oo ay uga fogaan jireen waxay ku dhisi jireen waa midda koowaad ee qalbigooday u baqi jireen leanna alqalbu bayna asbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuhu kayfa yashaa ilahi baa subxaana wa tacaala qalbiga gacanta ku hay mar hadduu qalbigaagii aadan adiga gacan uusan kuugu jirin waxyaalahan shubahaadkaay sheegayaan iyo diintan ay beddelayaan iyo waxaanay akhrinayaan amuu qalbigaaga ku dhibcaa oo dhibkaa soo gaadhaa oo iimaankaagiiyo diintaani halis gashaa taa way uga carari jireen ta labaaday uga carari jireen waxa weeyaan inay ummadda uga digaan oo ummaddu hadday arkaan culimmadoodii oo ahlulbidac la fadhiisanaya ama la doodaya ama u dhowaanaya dadkii caamada ahaa een iska ilaalin karaynin iyaguna waa u tegayaanoo waa la fadhiisanaya hadday la fadhiistaanna waa shaki ma laha ilan male markaasi wax iskaga ilaaliyaan waa qaadanayaan waxoodi saas daraaddeed iyo cillada labaad oo ah ahlu sunnuhu waagaas ayagaa ahlulbidaca ka xoog badnaa ahlulbidacu waxay ahayn dad maqhuuriin ah dad maqhuuriin oo laga xoog badan yahay bay ahaayeen sidaas daraaddeed nooc dullayn ah iyo ihaano ah iyo nooc tacsiir ah iyadana way u samaynayaan ahlulbidaca waa in la ihaaneeyo oo la dareensiiyo inay yihiin dad yacni muhaaniin oo ihaanaysan oo dullaysan inay yihiin waa la tacsiiriyo waa la edbin ilaa xad waxay gaadhi karaysaa haddii maslaxo loo arko la dili karo saas maanaa siday selafku ridwaan ullahi calayhim bacdu ru'uusi ahlilbidac ay u dileen oo u laayeen marka kullu daalika waxaa ku jirta ama iyaga laf ahaantooday isaga baqayaan ama ma ahe ummadday uga baqayaan ama kuwanay u danaynayaan ahlulbidaca laftooda cadaadiskaa la cadaadinayo iyo fogaanshaha laga fogaanayo iyo hijrada laga hijroonayo ayagay dani ugu jirtaayo inay toobadkeenaan baa dhici karta saas manaa masaalix fara badan baa marka ku jirta wayujaanibuuna way ka fogaadaan ahla albidaci bay ka fogaadaan iyo waddalaalaat waa kii nebigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiskaynu soo marnay qadariyada markuu nebigu ku hadlayay muxuu yidhi alqadariyatu majuusu hadihi lumma soomaahin majuusu hadihi lumma ummaddan majuusteedii wuxuu yidhi in mariduu falaa tacuuduuhum wain maatuu hadday macnaha waxa weeyaan ay ay jiradaanna ha booqanina haddii ay dhintaanna aaskooda ha ka qaybgelina waa qadariyada waxaa la xugum ah qadariyada ahlulbidaca bidcadoodu ay daahirada tahay iska muuqata ayaa la wada mid ah yacni waxa weeyaan khawaarijta waxaa la mid ah yani waxa weeyaan nimanka la yidhahdo qadariyada waxaan dhihi lahaa maaratay muctasilada oo qadariyada la yidhahdo jabriyada waxaa la mida maaratay maturidiyada waxaa la mida ashaacirada waxaa la mida duruqda suufiyada soo ma jeeda kulligood waa ahlulbidac sidaas daraaddeed waa in aan loona dhowaanin waxna laga dhegaysanin dhagahana aan loo furin ruuxu intuu ka fogaan karana uu ka fogaan sidaasaa ahaa manhajkii salafka ridwaanullahi calayhim way ka fogaan jireen ahlulbidaca saas xataa waxba mayna ka maqli jirin maalan xasanulbasri oo kaleeta nin baa u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi xasanulbasri oo waxaan doonayaa buu dhihi jiray inaan kula doodo inaan kula murmaan rabaa markaasuu wuxuu ku yidhi ana caraftu diinii fain dalla diinuka fadhab fatlubhu buu ku yidhi war anugu diinteeda waa aqaanaayo waan garanayaaye hadday adiga diintaadii kaa luntood raadinayso meelay jirta aadan garanayn kac raadsa ah, aniga ay wareerina kac diintaada raadsan ku yidhi saas ayib ibnu siriin oo kale wuxuu yidhi markii la yidhaahdo mubtadacadu inay wax u sheegaan ay damcaan dhegtuu faraha gashan jiray wuu jiidi jiray inu wax ka maqlo markaasaa waxaa la yidhi limaada maxaa u diidaysa markaasaa wuxuu yidhi akhaafu an yuxarifaha fayaqaca fii qalbi shay-un intuu naskii bedelo ama shubha uu keeno shubhadaasi inay qalbigayga ku dhacdaan ka baqaya ah, inay qalbigayga ku dhacdo oo saamayn ugu yeelato baan ka baqaya oo imise nin baa iyagoo fayow oo ahlu sunno ah oo dariiqoodu hagaagsan yahay bintay intay ahlulbidaca la fadhiisteenoo wax ka dhagaysteen markii dambena inxiraafay maadaa qalbiga adugu gacanta ku hay anugu aqoon baan leeyahay oo caalim baan ahay oo taqi baan ahay oo iimaankaygaa xoog badanoo waxba haysmahadinin waxba haysmahadin yani waxa weeyaan xadiiska nebiga sal lay slam sida ka sugan laa yenbagii lilmu'min ma habboona ruuxa mu'minka inuu naftiisa fitno u bandhigo inuun khatar iyo meelaha halista inaad iskayso maaha waa inaad macnaha wax wey ka fogaato lafahaagana u baq wabittaali yani waxa wey ummadda islaamkana uga dig wey macnaha sidaas weyan ayib culimada selafka qaarkood baa waxaa la dhihi jiray kelime iga maqal min ahlilbidaca kelime iga dhan suu dhihi jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray walaa nisfa kelima walaa nisfa kelima xataa kelima iska dhaaf kelima niskeed xataa kaa maqli baa u dhihi jiray dhaguu faraha gashan jiray markay macnaha waxa wey albidux yimaadaan wahaakada sidaasi waxa weeyaan waa manhajkii ahlusunna waljamaca salafku saasay ahaayeen ahlulbidaca inay ka fogaadaan oy ka durkaan la fadhiisigooda wax ka dhagaysigooda yacni waxa weeyaan maqalkooda inay ka fogaadaan shubahaadka ay tuurayaan ayay uga baqi jireen naftooda macnaha wayujaanibuuna way ka fogaadaan ahlalbidaci bay ka fogaadaan waaldalaalaati wayucaaduuna way la collaytamaan asxaaba alahwaa'i hawada dadkeeda hawada waxaa la yidhahda say naftaadu jecesha dadka aan aayad qur'aana iyo xadiid iyo aahaarta aan raacsanayn ee siday naftoodu jeceshahay raacsan naftaydaa ka heshay sidanaan soo gaadhay awiyadii baan ka maqli jiray sheekhaygiiyo dariiqadaydaa qaba kuwaasaa asxaabul ahwaa la yidhahda marba hadduusan cuskanaynin aayad qur'aan ah xadiid nebi aahaartii saxaabada salafkii halkaa hadduusan ku salaynaynin caqiidadiisa iyo camalkiisa waa saaxibu lhawa w saaxibu hawa wey macnaha waraac wey markaas macana wayucaaduuna way la collaytamaan asxaaba alahwaa bay la collaytamaan waljahaalaati iyo jahaalaadka yani waxa jaahiliyaalka yani jahliga iyo ahwaada dadkeeda waa talaasum baa ka dhexeeya bayna itibaaci alhawa wa bayna jahli saas maana yani hawada raaciddeeda iyo jahliga waxaa ka dhexeeya yani waxa weeyaan talaasum baa ka dhexeeya leanna jahligu waa laba jahli cilmiya iyo jahli camaliya haddaad xataa masaladii garanayso laakiin camal ahaan aada khilaaftay jaahil baad jahliga camaliga jahli cilmi ana waa jiray haddaadan masaladaba garanayni wey maana markaas ayib wayaqtaduuna way ku daydaan asxaabu lxadiidku binabiyi nabigay ku daydaan sal alla lay waslam iyo biasxaabihi meeshaa wayucaaduuna asxaabi alahwaa dadka ahlulbidaca bay la colaytamaan oy nacaan nacaybka ahlulahwaaga waan u tegi doonaa insha allah tacala waan ka hadli doonaa ayib waxay ku xidhan tahay kolba inta ay bidcadoodu dhan tahayna way ku xidhantay kolba intay diinta ka fogiina way ku xidhantay nacaybka la nacayana nacayb iyo kabeli noqosho kulli ama ah taa gaalada keliyaa la nacaa laakiin nacaybka la nacayaayi waa nacayb jusi ama jaanibi ah oo waxaa la nacayaa bidcadooda xumaantooda yacni waxa weye dalaalkoodaa la nacayaa laakiin sida gaalka looga beri noqdoo kaleeto bilkuliya looga barin oo loo nacayo sidaasoo kaleeto loo nici maayo ee waxaa ku jira tafsiil badan baa ku jira macnaha ayb wayaqtaduuna binnebiyi bay ku dadaan iyo wabiasxaabihi saxaabadiisa aladiina kuwaasoo hum iyagu ka nujuumi xidigahoo kalea biayihim koodii iqtadow ay ku daydaan oo saxaabada ka midana ihtadow way hanuunaan kamaa sidii kaana u ahaa rasulullah sal ly slm yaquulu mid yidhahda fiihim saxaabada dhexdooda hadalkaas oo saxaabada yacni asxaabi kannujuumi biayihim iqtadaytum ihtadaytum waa xadiid mawduuca wey xadiid mawduuca mawduuca waa macnaa waxa weeyaan waa xadiis been abuurada wa saasay macana saxaabadaydu waa sida xidigahoo kale kaad ku dayataanba waad hanuunaysaan waa been abuuradoo xadiis jira maaha sheekhu اlalbani aleyh raxmat ullahi wuxuu kaga hadlay asilsila daciifa buu si fiican ukaga hadlay biuruqihi xadiiska raqamkiisa konton iyo sagaal sidoo kale xadiiska ku xiga raqamka lixdanaad xadiiska kusii xiga lixdan iyo koobaad lixdan iyo laba oo isagu lafdi lafdi kale ku yimi ahlu beyti kannujuumi biayihim iqtadaytum ihtadaytum kulli waa wada mawduuc kulli axaadiistaasoo dhan wada mawduuc wax sugan maaha macna ayib wayaqtaduuna way ku daydaan asxaabu lxadiidku bisalafi salafkii bay ku daydaan alsaalixiina ee wan wanaagsanaa salaf yaa la yidhaahdaa salafku laba macnuu leeyahy macno waxa weeyaan waa fatra zamaniya fatra zaman waa wakti zamanka ka mid a ah. oo waxaa la yidhaahdaa saddexdii qarni saddexdii qarni saxaabadii taabiciintii kuusii kusii xigay saddexdii qarni ee u horreeyay dadkii noolaa ee manhajka kitaabka iyo sunnada haystay baa waxaa la yidhaahdaa asalaf kuwaasa la yidhahda salaf way yihiin min xayثu الزmن aladiina aladii wujiduu fiih oo ummadda yani dadkeedii hore wey salafna waa yihiin oo manhajkii kitaabka iyo sunnada ayay haysteen waxaa kaloo salaf la dhihi karaa dadka walow saddexdii qarni haba ka dambeeyeene dariiqii saxaabada iyo taabiciinta haysta oo dariiqoodii ku taagan ayaguna waa salafiyiin baa la dhihi karaa waana dadkii salafka la dhihi karaa laakiin waa markii manhajkoodu uu ariiqaa hayo wey saas maanaa ariiqaa markuu hayo wakhti kastoo yimaadaan ama yacni muta'ahiriintii ha noqdeen ama mucaasiriin ha noqdeen ama kuwa dib ka imaan doona ha noqdeen marka ilaaqaasi waxa weeyaan waa biictibaari almanhaj soo ma jeed waa biictibaari almanhaj manhajkay haystaan baa manhajkii kitaabka iyo sunnada iyo saxaabada iyo iyo macnaha a'immadii salafka ah qoladaa waa la dhihi karaa waa salaf waxaa kaloo yani waxa weeyaan qoladii hore oo saddexdii qarni ana biictibaari الzaman wa biictibaari اlmanhajba waxay ku ahaayeen salaf baa la dhihi saas maana salaf wey maana ayib wuxuu yidhi marka wayaqtaduuna way ku daydaan bisalafi ayay ku daydaan alsaalixiina ee wan wanaagsanaa oo min a'imati اdiini wa culamaa'i اlmuslimiina dadka qaarkood baa waxay u qaateen markii salafiyiin la yidhahdo asalafiyuun ayaa waxay u qaateen macnuhu inay la mid tahay xisbiyada xisbi ka mida xisbiyada jiray u qaateen salafiyuun xisbi baa la dhaha sida maalan waxa weeyaan ikhwaan iyo tabliiq iyo fulaan iyo axsaabtaa jirta oo kaleeto ayay waxay u qaateen xisbi kuwaasoo kaleoo salafiyiin waxaa la yidhahdaa xisbi axsaabta ka mida saas ma macnahaasi macno saxa maaha salaf haddii la yidhahda iyo assalafiyuun waxay ka turjumaysaa manhaj ee ururkama turjumayso manhaj bay ka turjumaysaa manhajkaana waa manhaj ruux kasta oo muslima inuu iltizaamo looga baahan yahay ruux kasta oo muslima inuu iltizaamo looga baahan yahay leanna macnaheedu waxa weeye waxaan u nisba sheeganayaa oon dariiqiisa hayaa kitaabka ilaahay sunnadii nebiga saxaabada dariiqadoodii a'immadii saddexdii qarni noolaa dariiqoodii baan hayaa yaa macnaha salafka laga wada oo dariiqa ruux baa diidaya marka muslima ya ariiqa ma ruux baa diidaya dariiqaan ruuxa diidan macnaha waa ruuxaan muslim lagu tirin karinba saas mana saas daraaddeed manaa salafka kaas wey manaa wayaqtaduuna bisalafi bay ku daydaan alsaalixiina ee wan oo min a'immati ddiini diinka imaamyadiisii iyo iyo culimadiis min a'immati addiini diinka a'immadiisii ah wa culamaa'i almuslimiina iyo muslimiinta culimmadoodii ah wayatamasakuuna way qabsadaan asxaabuulxadiidku bimaa shay way qabsadaan kaanuu ay ahaayeen salafku bihi isaga mutamasikiina kuwa haysta waxay ku dheganaayeen selafku waxay haysan jireen bay haysanayaan yani kuwaasoo selafkaasoo kuwee ah yani shaygaasoo maxay adheh wayatamasakuuna way qabsanayaan bimaa shaygii bay qabsanayaan kaanuu ay ahayeen selafku bihi isaga mutamasikiina kuwa haysta oo maxay ah oo min addiini ah diinkii almatiini ee adkaa waalxaqi xaqii ah xaqii almubiini ee cada هذا بالله توفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم